bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wasidna cilma qaala alimaam abuxusein muslim ibn xajaaj bin muslim ilqushayriyi naysaburi raximah اllah qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya في باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب ألا يخلي شهرا عن صوم wuxuu ku saabsan yahay siyaamu nabiy nabiga soonkiisa calayhi salaatu wasalaam fii kayri ramadaan ramadaan kayrkiis waxaan ramadaan ka ahayn soonka ramadaanka mooyeen soomanka kale dee nabigu uu soomi jiray inuu soonka sunnada aada u badin jiray waistixbaabi allaa yukhalliya qofka inuunan ka maqnaanin shahran bil dhammaatay bil bilatay can soomin soom yacni bil intii kuu bilato inayna dhammaanin wixii qofkaa uuna soomin waxaa sunnaha ah, yani inuu soomo bishaa wuxuu ka soomo waa sunna mustaxab waaye qaala xadaanaa yaxya binu yaxya atamiimi akhbaranaa yaziid bnu zurayc can saciid aljurayri saciid ibnu iyaas aljurayriy can cabdillaahi bni shaqiiqin qaala wuxuu yidhi qultu licaaisha radia allahu canha waxaan caaisha ku idhi um lmuminiin hal kaana nabiyu sala allahu alayh wasalama yasuumu shahra nabigu bil ma soomi jiray dhammaystiran yani shahran kaamilan macluuman la yaqaano siwa ramadaana ramadaan waxaan ka ahayn yacni bilaan ramadaan ahayn oo nabigu u wada soomay ma jirtaa qaalad caaisha waxay tidhi wallaahi baa ku dhaartay insaama ay maa ma soomin intaasi waa naafiya bimacnaa ma insaama ay maa ma soomin nabigu shahran bil macluuman la yaqaano oo siwaa ramadaan waxaan ramadaan ka ahayn xataa madaa ilaa uu nabiga ka tagay liwajhihi wajhigiisa xataa madaa lisabiilihi waa isku wada mid kinaayatan can ilmowt yani xataa maata ilaa uu ka dhintay nabiga sala allahu alayh wasalam bay ilaa nabiga uu ka dhintay ma dhicin intu uu noolaa inuu bil nabiga uu soomay dhammaystiran oo kaamilan ramadaan ka ahayn walaa aftarahu mana afurin bil dhamma bilaabatay mooda afurin xataa yusiiba minhu ilaa uu ka soomo xataa yusiiba ee xataa yasuuma ilaa uu ka soomo minhu min ashahri bishaa uu wax ka soomo yacani ma wada afurin bisha oo idil xunbuu ka soomi jiray mana wada soomi jirinoo bisha oo idil ma wada soomi jirin waxaan ramadaan ka ahayn camalka nabigaasa aha sala allah calayh wasalam oo hal xaalad ah oo ama cibaado un loo go'aayo ama ma ahe soonkii iyo salaadihii laga maqnaanaayo ma ahayn nabigu taaratan wa taara isagoo soon sunnaha sooma waad arki isagoo afurranna waad arki isagoo salaatuleyl tukanaayo oo taagan waa la arki isaga oo jiifo oo nasanayana waad arkaysaa sala allahu calayhi waaalih wasalam marka inaan xaalad isku adkayn ah oo qofka mar walba una ku jirin xaalad iska qaflo oo cibaado gaabnin oo cibaado yaryana uuna ku jirine cibaadadiisana uu la yimaado xuquuqdii kalena xuquuqdii kalena uu xaq siiyo waa sida inoo imaan doonta min xadiidi cabdullaahi ibni camar ibni caas uu nabiga kula teliyey sala allahu alayh waalih wasalam qaala waxadaanaa cubaydullahi bnu mucaad qaala xadaanaa abi mucaad bnu mucaad alcambari qaala xadaanaa kahmas ibnu xasan kanas ibnu xasanin can cabdillaahi bni shaqiiqin radia allahu canhu qaal qultu licaaisha radia allahu canha waxaan ku yidhi akaana rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam yasuumu shahran kullah bil dhammaystiran ma soomi jiray qaalad waxay tidhi maa calimtuhu ma ogi saama shahran isagoo bil soomay kullahu dhammaan ilaa ramadaana ramadaan buu yidhi walaa aftarahu mana afurin kullahu bil dhammaadkeed bil dhammaanteed yani biloo idin xataa yasuum inu ilaahu ka soomo yasuum yani yusiibu waa sumidu xataa madaa lisabiilihi iyo waxaa soo maray xataa madaa liwajhihi oo ilaa uu ka dhinta nabiga calayh isalaatu wasalaam sidaasuu ahaan jiray bil uu wada soomayna ma dhicin bil uu wada afurayna ma dhicin nabiga calayh isalaatu wasalaam ee waxna waa soomi jiray waxna waa afuri jiray sala allah aleh waali wasalam qaala waxadaanii abu rabiic zahrani cali bnu daawuud qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd ibnu dirham can ayuuba ibnu abi tamiima asixtiyaani wa hishaam hishaam ibnu xasaan hishaam ibnu xasaan alqarduusi can muxamedin ibnu siriin can cabdillaahi ibni shaqiiqin qaala xamaad isagu wuxuu yidhi wa adunnu waxaan u malayn ayuuba ayuub bin abi tamiima inuu qad samicahu xadiidkan ka maqlay min cabdillaahi ibni shaqiiq inuu ka maqlay mubaasharatan biduuni waasitata hishaamin inuu toos oga maqlay biduuni waasitata maxamed oo ayuub bin abi tamiima wuxuu ka warinaya isagii hishaam maxamed can cabdillaahi bin shaqiiq oo asagii iyo cabdullaahi binu shaqiiq waxaa u dhexeeyey moxamed ibnu siriin laakiin waxaan u malaynayaa buu leeyahay inay inuu toosna oga wariyo oo mararka qaarna biwaasita marna biduuni waasita way dhacdaa wa adunnu ayuuba waxaan u malayn inuu qad samicahu maqlay xadiidkan min cabdillaahi binu shaqiiq oo sheekhu sheekhii sanadkan ah qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata radia allahu canha su-aalay can sowmi nabiyi nabiga soonkiisa sala allah aleh wasalam faqaalad waxay tihi kaana yasuumu waa soomi jiray maalmo xataa naquula ilaa ka dhahno qad saama waaba soomay qad saama waa soomay yani soor buu wali doonaa soor buu wali doonaa maanta waa soomaya berri waa soomaya maalmuu soomi jiray wayufdiru haddana waa afuri jiray xataa naquula ilaa aan ka dhahno ad afdara ad afdara hadda waa iska afuray waa iska afuray yani maalman badan asagoo sooman waad arkii maalma badan asagoo afuray arkaysa laakiin bil dhammaystiran soon kumuuna dhammaystirin afurra kumuuna dhammaystirin sala allah alay waalih wasalam qaalad waxay tihi caaisha wamaa raytu maarkin saama asagoo soomay shahran kaamilan bil dhammaystiran yani bil kaamila mundu qadima almadiina intuu madiine soo galay ilaa an yakuuna ramadaana ramadaanku inuu yahay mooyeen marka mundu qadima almadiina waa qaysun bilaa yani biayri yani lays calaa mafhuumihi qays lays calaa mafhuumihi weeyaan yani mundu qadima almadiina <clears throat> macnaheedu ma laha intuuna madiina uu soo gelin buu soomi jiray soonkaba waxaa la jideeyey bacda hijrati nabiy sal slam ila almadiina bisanatayn sanadkii labada hijrada marka waxaa weeyaan mundu qadima almadiina waxay ka wadaa intii soonkaba uu la jideeyey ee madiina uu nabigu uu soo galay isagoo bil kaamila soomay maalkii bay ka wadaa saas ka wadaa ramadaan waxaan ka ahayn waxadaanaa qutayba qutayba binu saciid albalakhi baqlaanina waa la yihahdaa balqaan qari waxaa weeyaan min balakh bay ka mid tahay waxadaanaa qutayba binu saciid qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd can ayuub ibn abi tamiima sikhtiyaani can cabdillahi bni shaqiiqin qaala sa'altu caaisha radi allahu canha baan weydiiyey walam yadkur fi isnaadi hishaama walaa muxamadan walam yadkur ukagu leeyahay mutaabaco weeyaan mutaabaco wey marka qutayba qutayba bnu saciid iyo aburabiic zahrani baa ismutaabacinaya maanta labada sheekhe muslim marka ariiqa qutayba bnu saciid asaga kuma sugnaa hishaam walaa muxamad hishaaman walaa muxamadan oo ninka la yidhaahda kahmas ee waxaa ujeeda aburabiic zahrani min riwaayati xamaad can ayub wahishaam can muxamed buu ka laakiin riwaayadan dambe ayuub toos wuxuu oga wariyey cabdullah bn shaqiiq waxaana soo marray wuxuu uu leeyahay wa adunnu ah, inuu marka uu kulahaa inuu koos toosa maqlo marinaya qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can abi nadar mawla cumar ibni cubaydillaah can abi salamata bn cabdiraxmaan aلzuhri can caaishata um اlmu'miniina radi allahu canha anaha qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa yasuumu kii sooma xataa naquula inaan ka dhahno qowlka ama waa lisaanu xaal waa maqaal aan iska dhahno iska weydiino o dhahno laa yufdir maba afuri doono maalmo dhan buu soomi jira wayufdir waa afuri jira xataa naquula inaan ka dhahno laa yasuum maba soomi doono wamaa ra'aytu rasuula allah rasuulka ma arkin bay tihi sala allahu aleyh wasalam istakmala isagoo dhammaystiray siyaama shahrin bil soonkeed qadun weligee weligii ilaa ramadaan ramadaan mooyeene isagoo bilan ah ramadaan in wada soomay xataa shacbaan xadiidkan wuxuu fasirayaa riwaayata caaisha kaana yasuumu shacbaana kullah yacni in kullahudaas uu fasiraya waana imaan doonaa isagoo alfaaddaas iyada ah ay isfasiri doonto ilaa ramadaan wamaa ra'aytu maarkin fii shahrin bil agtara uu kaga badnaa minhu siyaaman fii shacbaan bil uu kaga badnaa soonka xagga shacbaan bishaasuu nabiga ugu soom badnaa bilaha kale oo ugu soom badnaa wuxuu dhihi jira waa bil dadku ay qaflo ku jiraan bayna rajaba wa ramadaan bisha u dhaxaysa ashhuru xurum laga soo baxay shan ramadaankaa weli la gaarin bil dadka khaflada ay ku sugan yihiin iyo halmaan iyo mashquul kale oo ay soonka iska iloobeen marka nabigu waa soomi jiray shacbaan in badan oo ka mid ah waxaa kale oo ku jirtaa in tamriin iyo diyaargarow ramadaankii ramadaankii loo sii diyaargarowba naftu ay caado ka dhigato soonka u sahlanaato ood aragtay maalmaha u horraysay soonka dadku xuulays bay dareemayaan laakiin hadduu qofka qof caadada uleh soonka u ahaa waa u fududaanaya ramadaankii waa u fududaanaya iyadana waa xikmad kale wey qaala waxadaanaa abu bakr bn abi shayba wacamru naaqid camr bn muxamed bn bukayr annaaqid qaala jamiican can ibni cuyaynata sufyaan ibni cuyayna qaala abu bakr xadasa wuxuu yidhi abu bakr bn abi shayba xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna saasuu yidhi wa farqun bayna taxadaaa waa cancana xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna noo warramay can ibna abilabiid buu ka warramay ibna abilabiid cabdullaahi ibn abilabiid can abi salamata bin cabdiraxmaan azuhri qaala wuxuu yidhi sa'altu caa'ishata radia allaahu canha baan su'aalay can siyaami rasuuliillaah nabiga soonkiisa calayhi salaatu wasalaam faqaalad waxay tihi kaana yasuumu waa soomi jira xataa naquula ilaan ka dhahno qad saama waaba soomay hadda soom buu wadi wayufdiru waa afuri jira xataa naquula ilaan ka dhahno qad aftaradda waa iska afuray walam narahu saa'iman asagoo sooman maanaan arkin min shahrin bil qaddu weliga kaga badnaa min siyaamihi soonkiisa min shacbaan uu soomi jiray kaana yasuumu shacbaana bisha shacbaan la yidhahdo nabigu wuu soomi jiray kullahu kulluhu dhammaantiis kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilaa marka kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan waa jumla mufasira waxay fasiraysaa kaana yasuumu shacbaana kullahudaasay fasiraysaa in kulliyadaasi ay ahayn yani kulliyadii yani dhammaan maalmaho idilba inuu soomo inaynan hayne xagga aqlabiyada iyo agariyada laga hadlaya oo shayga aqlabka iyo sida badan waa lagu cabiraa mararka qaar dhammaantii waa laska dhahaa wixii loola jeedo aqlabka iyo akarka marka soomku shacbaan buu samayn jiray kullahu kaana soom shacbaan ilaa qaliil tana fasiraysa wax yar mooyane qaala xadaana isxaaq bn ibraahim alxandali ibnu rahawayhi almarwasiy qaala akhbaranaa mucaad bnu hishaam qaala xadaanii abi hishaam بn abi cabdلahi disiway an yaحya بn abi kaثيir اليmaami qaal xadaثna abu سaلamةa الزuhrي can caaشha radي الlah canهa qaalat caaشha waxay tihi lam yakun rasuulu الlahi salى الlah عalيه wasalam munan ahayn fi shahri bil min asanati sanadka ka mida ah, oo agtara uu kaga badnaa siyaaman soonka minhu nabiga uu soomaayo ama minhu bishaasi fii shacbaan bisha shacbaan wa kaana yaquulu wuxuu nabigu dhihi jiray khuduu min alacmaali maa tudiiquun khuduu qaato oo la imaada min alacmaali acmaasha maa tudiiquuna intii aad kari kartaan yani maa tudiiquuna idaamatahu ow dawaamuhu wixii aad daa'imi karto camalka kala imow wixii mar intaad xoogow aad la imaato haddanaad ka tegi oo badan waxaa ka fiican wax yaroo daa'imtaa ka fiican wax yar oo la daa'imo maa tudiiquunada maa tudiiquuna dawaamuhu waistimraaruhu wixii aad daa'imi kartaan la imaada camalka haba yaraadee fa ina allaha alle laa yamallu ma noogo ow lan yamalla xataa taballu ilaad ka noogtaan yani ilaahay ajirka iyo tawaabka inagama goynaayo ilaa idinka aad ka daashaarood ka tagtaan wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray nabiga calayhi salaam axabulcamali camal waxaa loogu jeclaya ila allahi subxaanah wa tacaala maa daawama calayhi wixii uu daa'imo saaxibuhu qofka la imaanaya camalkaasi wain qalla haba yaraadeen marka xadiid cajiiba wey dawaamu alcamal wain camalka oo la daayay haba yaraadeen yaa ka fiican karat alacmaal hayra mudaawam amalka badan oon la daa'imaynin camalka badan oon la daa'imaynin in yar oo la daa'ima ka fiican haddaad habeenkii salaatuleyl saddex ragcadood oodoo bacdalcisho aad tukanaysa witirkii ah aad daa'im ka dhigatooda ka tegin yaa ka fiican inaad habeenada qaar soo jeedo oo iyo toban ragcadood tukato ood deena ka tagta habeenka dambana habeenka dambana ka tagto liman wey bal hal ragcada hal ragcada oo daa'imta ka fiican saddex ragcadood ood ka tagto marka maa daawama calayhi saaxibuhu wa in qallahaba yaraadeen lanno camalkaasi la daa'imay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa kugu jeclaanaya maxabada ilaahay waxaa lagu helaa markii faraa'isha lala imaado haddana haddii acmaasha saalixada la raaciyo la daa'imo ilaahay subxaana wa tacala qurbigiisa iyo dhawaanshihiisa lagu helaa xadaanaa abu rabiic azahraaniyu qaala xadaana abu cawaanata alwadaax bn cabdillaahi yashkuri can abi bishrin jacfar bin abi iyaas jacfar bin abiyaas alyashkuri isaguna abi bishrin jacfar bin abi waxshiyana waa la dhahaa jacfar bin iyaas bn abi waxshiya abi bishrin can saciid ibni jubayr saciid ibni jubayr ibni nufayr sayid taabiciin can ibni cabaasin radia allaahu canhuma alhaashimi cabdullahi bn cabaas ibnu cammi rasuulillaah qaala wuxuu yidhi maa saama rasuuluullah rasuulka ilaahay ma soomin sala allahu alayh waali wasalam shahran kaamilan bildhab buuxda bil dhammaystiran qadu weligii hayr ramadaan ramadaan aan ka ahayn marka soon dhowr bilood baan soomi ama boqol beri ama siyaamu dahri arrimahaas sunnada nabiga ma waafaqsana sala allah alayh waali wasalam shahran kaamilan hayra ramadaan aan ka ahayn wa kaana yasuumu wuxuu soomi jiray idaa saama markuu soomana waa soomi jiray maalmuu soomi jiray xataa yaquulu qaa'ilo ilaa uu ka dhon laa mabaa furi doono wallahi laa yuftir maa furi doono laa maya wayuftir waa furi jiray idaa afdara markuu afurana xataa yaquula alqaa'ilu ilaa qof ka yidhahda laa maya oo wallahi laa yasuuma soomi doono yacni nabiga calayh isalaam umuurtii oo idil buu nabiga ku mashquulsanaa umuurta islaamka hadday noqoto tacliimtii iyo hadday noqoto dacwadii iyo hadday noqoto jihaadkii iyo haddii maaraynta mujtamaca muslimka ah umuurihiisii kala duwanaayn dhinac walbaba ee cibaadiya mucaamalaad leh ee maal leh iyo dhaqaaleha iyo tasriifkoodii iyo maamulidoodii riqaabadooda iyo xisaabtankooda intaba nabi maxamed ba u taagna sala allah alay waali wasalam huwa alimaam huwa alqaa'id isaga hogaamiye ahaa marka mararka qaarkood oo xoogow fursad uu helana xoogow soonka waa badin jiray markii uu mashquul fara badan qabtana waa afuri jiray sala allah alayh waali wasalam laakiin bil kaamila kama tegi jirin soon la'aan waxadaanaa muxamed bnu bashaar bni daaq wa abuu bakar binu naaficin can gundar maxamed ibnu jacfar gundar maxamed ibnu jacfarin can shucbata bn اlxajaaj alwaasidi can abi bishri jacfar bin abi waxshiyata bihada اlisnaadi wa qaala shahran bil mutataabican xidhiidhay cala kaamilan baa loo jeedaaye mundu qadima madiina intuu nabigu madiina soo gala bil kaamila ma soomin ma dhammaystirin oon ramadaan ka ahayn xadaana abu bakr bin abi shayba qaala xadaana cabdullahi bnu numayr xaw xadaana ibnu numayr mxamed bn cabdilaahi bn numayr qaal xadaanaa abi cabdulahi bn numayr qaala xadaanaa cuطbaan bn xakiim alansaariyu qaala sa'altu saciid ibni jubayrin can sawmi rajabin bishaa rajab la yidhahda soonkeeda yaan su'aalay buu leeyahay saciid bnu jubayr baan weydiiyey wanaxnu yowmaydin maalinta aan su'aashaa weydiinayana fii rajabin rajab baan ku jiraa bil rajab baan ku jiraa faqaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay saciid baa jawaabay samictu ibna cabaas radi allahu canhumaa maqlay qul asagoo leh kaana rasuulu lahi sala allah alay wasalam muxuu aha yasuumu kiisom xataa naquura ilaa ka dhaamo laa yuftir ma afuri doono wayuftiru mararna waa iska afuri jira xataa naquura laa yasuuma soomi doono marka rajab kumuna khasi jirjirin soon gaara bilaha kale la tahay bisha rajab ashhuurulxurumkii bay ku jirtaa oo ashhuurulxurumka si gaara fadli guud lagu sheegay oo ka wada dhexeeya laakiin bil rajab si gaara in cibaado loogu khasiiso ama soona ama sadaqaa ama salaada ah ma jirto axaadiista ku soo aroortayna dhammaantood daciif weeye sida xaafid ibnu xajar raximah allahu tacala uu ka hadlay risaalana waa ka alifay in axaadiista ku soo aroortay rajab ay daciif tahay in badan oo ka mida mawduuc ay tahay qaala waxaddaanii caliy bnu xujur qaala xaddaana caliy bnu musir xaw xaddaanii ibraahim bnu muusa qaala akhbaranaa ciisa ciise bnu yuunus akhuu israa'iil israa'iil ibnu yuunus iyo ciise bnu yuunus ibnu abi isxaaq asabeeci awowood bay ka wariyaan abi isxaaq asabeeci camar bin cabdillahi almadani kilahuma can cuثmaan bn xakiim fi hada isnaadi bimilihi qala wxadaanii zuhayr bn xarb abu khaytama wbna abi khalafin adun ismahu cumar qaala waxay dhaheen xadaanaa ruux bn cubaada ibn abi khalafkaas cumar miya cumar bn abi khalaf qaala xadaanaa xamaad xamaadkan oo ibnu salama xamaad bnu salamata bnu dinaam can haabit bni aslam albunani can anas bni malikin abu xamzata albasri khaadimu rasuuli illaahi sala alla alay wasalam wa radia allahu can anas xaa waxadaana abu bakr bnu naaficin walafdu lah xadaana bahz qaala xadaana xamaad xadaana haabit ibnu aslam can anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay wasalam kaana yasuum xata yuqaal ilaa laga dhaho qad saama waa soomi qad saama waa soomi hadda wayufdur xata yuqaal qad afdar qad afdar waa iska afuray cumar soo maxamed axmed bn maxamed ibn abi khalaf muxamed ibn axmed sax saasoo muxamed ibn axmed sax wey ibn abi khalafkaas waa ruuxu subi raggii la yaqaaneen muxamed ibnu axmed dayib baabu nahyi waxaa la iska reebay can soomi dahri sanad in la soomo oo sanadkao dhan zamanka dhan la soomo oo qofku yihahdo aniga sanad dhan baan soomayaa mabaa furaayo maalinna liman qof baa la diiday inuu sanadkao dhan wada soomo tadarara bihi tadarara bihi soonkaasi ku dhibaatoonayo aan awood u lahayn hadhow dacfi jismigiisa iyo ay ka soo gaari ow amase fawta fawata bihi ku tagsiinaya xaqan xaq oo soonka uu maalin walba sooman yahay waxaa ka dhalani in xuquuq lagu lahaa uu gudan waayo oo ama reerkiisa ama muxuu ahaa martidii sida imaan doonta xadiista aw lam yuqdir ilciidayn qofka aan ciideynka xataa afuraynin oo sanadkao dhanba wadaya xataa ciideynkii watashriiqi iyo maalmaha ayaamu mutashriiqa la yidhaahdo oo in la sooma ayn bannaanayn labada ciidood ciidulfidriga ciiduladxada iyo ayaamaha ayaamaha tashriiqa la yidhaahdee ciidda ciiduladxada ka dambeeya kowiyo tobnaadka iyo labiyo tobnaadka iyo saddexiyo tobnaadka qofka soonkiisa kusii daraya kaasoonkiisa lama ogolo soomu wa bayaani tafdiili sawmi yowmin maalin in la soomo wa iftaaru yowmin maalina la afuro way fadli badan tahay soonka ugu fadli badan waxaa weeye maalinaad soonto maalinaad afurto acdalu siyaam wa afdalu siyaam baa la dhahaa soonka ugu fadli badan wey marka siyaamu dahrigaasuu musan iyo mutarjimka tarjumada iskale ayuu wuxuu ka fahmay nahyiga ku soo arooray siyaamu dahri marka nabiga la weydiiyey laa saama man saama alabad iyo axaadiis ku soo arortay siyaamu dahri oo la diiday ayuu marka wuxuu ku xumbaarayaa waxa sababta la diiday waxaa weeye hadduu dhibaato ka soo gaari ama xuquuq ay kasoo kale uu gudan laha uu gudan waayo ama ciideynkii u dhan uu ku daraayo uunan afurayninba arrimahaas o dhan marka ijtihaadaad waayo waa ijtihaadaad wailaa axaadiista wax kuma adda siyaamu dahri iyo siyaamu abad in la nahiyey unbaa ku sugan oo la diiday oo la nahiyey nahyiga ama taxriim ba mise waa tanziih ayaa laisku hayaa oo cabdulahi bn camar xadiisdiisa iyo ninkii ahaa xamsa bn camar asulami sridusoob xiriirin jiray iyo arrimahaasay culamada qaar leeyihiin marka waxay ka fahmayaan waa qofka awood u leh sida hadda tarjumada mutarjimka uu la yimid oo kale dhinacaas weeye laakiin nas kuma cadda xadaana abu aahir axmed bnu camr bnu sarx albasriy almisriy qaala samictu cabdاllahi bn wahbin yuxadiثu can yuunus ibn yaziid alayliya can shahab zuhri وxadaثnii xarmana bn yaحya tujaybi qaal akhbarana ibn wahbin akhbarana yunus bn yaziid can bn shihab qaal akhbaranii saciid bn musayib abu salama bn cabdiraxmaan azuhri ana cabdاllahi bn camr bn اlcaas الshmi cabdulahi bn camr saxaabiyaani jaliilaani cabdulahi bn camr isaga aabihiiba cabdulaahi ibnu camar ibn alcaas asahmi qaala wuxuu yidhi ukhbira rasuulu ullah nabiga calayh salaam waxaa loo sheegay annahu yaquul nabiga waxaa loo sheegay annahu yaquul أنه يقول والتفات من المتكلم إلى غيره أنه يقول التفات baa la أنيi أقuل meeشhu dhihi laha وxuu yidhi أنhu يقuل cabdاللahi بن cمرka isagaas ka hadlaya naftarkiisa wey waxaa nabiga loo sheegay أنhu cabdاللahi بن camarka xadiidka warinaya yaquul inuu isaga laftirkiisa uu yidhi laaquumana الlayla لwallaahi ilaahay baan ku dhaartay aquumana الlayla habeenoo dhan baan taagnaan oo salaaةuleyl baan caawo dhan u taagnaanaya walaa suumanna nahaara maalin oo waa waan maa cishtu intaan noolahay arrinka inaan ku dhaartay baa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam axadka u sheegayna waa aabbihiis oo camar ibnulcaas ah cabdullaahigan gabarh baa loo guuriyey sharaf badan min axsani eh, nisaa soo aroorta riwaayooyin kale ugu gabdhaha aad u sharaf badan marka duqa camar binu caasa kaana yatacaahud reerkii iyo gabadhaasi iyo ninkaas oo la dhaqmiyo reerkiisii yahaybu wiilkiisa iyo reerkiisaas ayuu kor meeri jiray oo ka warhayn jiray xaaladooda u ogaan jiray oo u kuurgeli jiray u kuurgeli jiray markaasuu arkay gabadhii oon xoogo isku wada toosneen oon xaaladeedii gabadh aroosa baanu ekeen odaygii soddonka ahaa ee camar binu caasaama arkay markaasu wuxuu yidhi maxaa dhacay adeer xoogoo xaaladaada ma toosnee waase gabdhaha arooska ah iyo xilliga la rabay in aad aad kor iskugu qaado markaasay waxay tidhi baa wanaag badan oo aan intaan u imaannayba oo gurigaba aan u imaannay aan weliga anaga maradaannada iyo faraqa annagaba aan saa u taabannin ninka asaga ah marka wuu fahmay in ninkan uu yahay nin zaahid noqday oo ka zaahiday gabadhii oo salaad ninka habeenkao dhan u taagan maalin o dhanna sooman qur-aankana mar walba maalin walba dhammaynayo ninkaasi waxaa weeyaan maskaxdiisi iyo maankiisi iyo jaceelkiisi iyo maxabadiisi meel kale aaday gabadhii iyo hawadeedii oo dhanba waa ka leexday lamana raba arrinta ayadaa ruhbaaniyadaasii iyo cibaadaad u oo xuquuqdii kalaan ka tegin lama ogolo shareecadeenna waa shareeco isku balasgaraysan oo tawaasun iyo isku miisaaman oo isku dheelitiran oo la rabay la rabo icdaa'u kulladii xaqin xaqa wax walbaba xaqiisa in la siiyo la gutaa la rabaa arrinkii buu nabigu u gudbiyey sala allah alay wasalam wiilkii waxaas ku dhaqaaqay gabadhii iyo reerkii iyo macaamiladii la rabay waaba ka leexday salaad iyo soon iyo cibaado umuru ku jiraa faqaala rasuulu llahi sala allah alay waslam nabigaa wuxuu yidhi intuu la kulmay anta aladii adigu midkii soomatiida ama midkii miyaa tahay taquulu daalika warkaa yidhi ninka ku dhaartay inuu habeen oo dhanna salaatuleel ku taagnaanayo maalin o dhanna uu soomanaan qur-aankana maalin walba uu dhammayni soo adi maaha faqultu lahu waxaan ku yidhi qad qultu waan idhi yaa rasuul allah rasuul allah hadalka waa iga soo fula waan idhi khayran baan oola jeedaa buu riwaayo kale ku daray khayr baan oola jeedaa marka khayr baan oola jeedaada kuma filla cibaadada iyo daacada iyo tasarufaadka iyo mucaamalaadka iyo qofka waxa ka soo fulaya xusubniye iyo daacadnimo waa loo baahan yahay laakiin maxaa ma ku filan tahay keligeed maya waa in mutaabaca la helo waa inay waafaqsan tahay shareecada niyad wanaaggaadi iyo sharcigood waafaq markay iswaafaqaan labadaas markaas wuxuu noqonayaa camalkii camal hagaagsan faqaala rasuulu llaahi sala allahu aleh wasalam baa wuxuu yidhi fa innaka laa tastadiicu ma kartid daalika arrinkaas inaad maalin walba soomanaato oo habeen oo dhan taagnaato ma kelayside soonka haddaan ka hadalla fa sum soom maalmo wa afdir maalmona afur wa nam saaxas habeenkii saacado ka mida wa qum saacadana toosoo salaatuleyl u istaagnow oo inuu qofku hurdadaas uu ku jiro oo lama rabo inuu muxuu ahaa salaad ku taagnaadana ma aha wa sum soom min ashahri bisha alaaata ayaam bil walba saddex beri ka soom fa ina alxasanata xasanada bicashri amtaalihaa toban laabkeed weeye oo xasanada aad la timi baa ajirka iyo tawaabka lagaaga dhigi man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha qur-aankana ilaahay subxaana wa tacala ku yiri faina xasanati cashra amhaaliha aayaddu sisha ayib wadalika milu siyaami dahri arrinkaas marka waxay noqonaysaa haddaa saa ku socoto ood bil walba saddex beri ka soonto maalin walbana toban ajir lagu qoro maalin taglabaadna toban maalin saddexaadna toban soddon bay noqotay bishuna soddon bay ahayd saa ku wad sanadkii markuu dhammaado adoo sanad soomaybaad lamid noqonaysaa wadalika milu siyaami dahri marka inaad ficlan soom siyaamudahri la imaato ood maalinba ma afuraayo tiraahdo ood xuquuqdii kale ku dhacdo lama ogolo laakiin waxaad ku helayso adoo xuquuqdaada kala gudanaya sanad soonkii oo kale waxaad ku heli baa jiroo saddex beriina ka soonto bil walba bil walba ayaabaha marka waa mutlaq oo middaad rabta ka soomi kartaa laakiin waxaa afdal ah ayaamulbiidka ayaamulbiidkaa afadal ah saddexda beri ee laga soomaa bisha waa inay noqoto maalmaha ko iyo tobanka ee waxaa ujeeda labaiyo tobanka iyo saddexiyo tobanka afariyo tobanka saddexdaa beri wey yaa afdala dayib siyaamu dahri baa lagu helaa waxaa kaloo siyaamu dahri lagu helaa sanad soonkii lagu helaa ramadaanka ood soonto lixda beri ee shawaalkana aad raaciso lixda shawaalka aad raaciso man saama ramadaana uma atbacu sita min shawaal fakaannamaa saama dahra sanad qof soomay buu la yahay <clears throat> qultu waxaan fainii utiiqu waxaan karaa afdala min daalika wax intaa ka fadli badan oo saddex beri bishii inaan soomo ka badan baan soomi karaa nabi allow qaala nabi wuxuu yidhi sum soom yooman maalin amar marka amarkaas sum uu leeyahay amrulwujuub inuu ahayn ee uu yahay amru irshaad walistixbaab sum yooman maalin soom wa aftir afur yoomayni laba maalmood marka laba maalmoodna afur maalina soom qaala qultu waxaani fa innii udiiqu waan karaa afdala min daalika intaa ka fadli badan yaa rasuul allah dhan dhallinyaro oo xamaasaysan oo khayr iyo wanaag inuu ka faa'iidaysta dhallinyaronimadiisa rabo wey cibaadada uu la yimaado intuu dhallinyaro yahay laakiin camalka halla daa'imaa la yidhi inuu hadhow wixii nabiga uu ka ogaa uu ka tagana culays bay ku noqon doontaa nabigana taasuu oga digaya calayhi salaatu wasalaam oo dhallinyarnimada ma socon doonto hadhow daabaa ku taaban doontaa waad cajisi doontaa camal aad baratayna inaad ka tagto ma fiicna ka joog qaala nabigu wuxuu yidhi sum yowman maalin soon wa aftir yowman maalina afar maalina soon maalina afar wadalika siyaamu daawuud marka nisfu sana wey lix bilood baad soomaysaa sanadkii haddaad maalina soonto maalina afurto wadalika siyaamu daawuuda calayhi salaam nabi daawuud soonkiisiba saa ahaan jiray nabi daawuud calayhi salaatu wasalaam xagga soonka acdalu siyaam wa afdalu siyaam soonka sunnada ah maalina wuu soomi maalina wuu afuraya kaasaa ugu fadli badan wa huwa acdalu siyaami soonka ugu fadli badan wey acdal macna afdal ka ugu fadli badan weeyaan qaala qultu waxaan idhi fa innii utiiqu waxaan karaa afdala min daalika wax ka fadli badan siyaamu daawuud maalina sooma maalina qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi laa afdala min dalik waa diiday waa diiday nabiga calayh salaam soon ka fadli badan ma jirto maalinna soon maalinna afur soon ka fadli badan ma jirto wuu nabi sala allah alay ali wasalam wixii ka dambeeya intaas manhiya canhu waa la diidaya qaala cabdullaahi bnu camar wuxuu yidhi radi allahu canhuma laan akuuna inaan ahaado markii dambe u calaacalaya markii uu da'oobay oo duqoobay nabiga calayh salaam wuxuu yidhi waad duqoobi doontaa da'baa loo waxyooday nabiga calayh lian akuuna inaan ahaado qabiltu alaaa saddexdii inaan aqbalo alayaama ay maalmaha ahaa allatii qaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam nabiga igula teliyey oo saddex bari bishii ka soon sanad ajirkii baad yeelana uu yidhi inaan qaato yaa xabu ilaya aan ka jeclaa min ahlii ehelkayga maali xoolahay ehelkayga iyo maalkaygaba waxaan ka jeclahay saddexdoon inaan soomo oo haddaba muu soomo waa soon sunne ahe intuu iska daalayo soonkai kale faraha ka qaado saddex barma ku badasho wuxuu diidan wax nabiga uu ku ogaa calayhi wasalaam inuu ka tago tanuu diidan yahay waxadaanaa cabdullahi bnu muxamed aruumi qaala xadaana nadar ibnu muxamedin qaala xadaana cikrima wahuwa ibnu camaar qaala xadaanaa yaya qaala indalaqtu ana yaya bin abi kaiir alyamaami yaxya bnu kaiir alyamaami qaala wuxuu yidhi indalaqtu waxaan tagay ana aniga iyo wa cabdullaahi bnu zaydin ayaa tagnay xataa naatiya waxaan u tagnay abaa salamata ibna cabdiraxmaan azuhri fa arsalnaa ilayhi waxaan u diray xaggiisa rasuulan qof baan u dirayoo nidhi sheekha noogu yeer fakharaja calaynaa waa noo soo baxay waidaa cinda baabi daarihi gurigiisa albaabkiisa waxaa ku agyaala masjidun masaajid qaala wuxuu yidhi abuu salamihi noo soo baxay qaala wuxuu yidhi cadadinka la yidhaahdo ixyaa fa kunnaa fi lmasjid masaajidkii baan iska dhex gallay oo ku sugaynay xataa kharaja ilayna ilaa uu nooga soo baxay faqaala markaasuu wuxuu yidhi abuu salamata bin cabdiraxmaan in tashaa'uu haddaad doontaan an tadkhuluu inaad soo gashaan gurigayga waad soo gelaysaa guriga aan inigu akhriye wain tashaa'uu haddaad doontaan an taqcuduu inaad iska fadhidaan hahuna meesha masjidkana facaltum waad samaynaysaan labada midkaba khiyaar idinkaa u leh ama tafadaluu guriga soo gala ama masaajidka meeshaad fadhiidaan baa inigu sheegi qaala faqulnaa waxaan idhi laa maya ee geli meenne bal naqcudu haahunaa halkan masjidka aan fadhinaynaaye faxadinaa noogu warran halkan halkan noogu xadiid oo noogu sheekee oo xadiidkii nabiga iyo cilmi nagu bar qaala wuxuu yidhi xadaanii cabdullaahi bnu camar bn caas radia allahu canhuma waa bilaabay cabdullaahi bnu camar baa ii warramay qaala wuxuu yidhi kuntu asuumu dahra sanadkoo dhan baan wada soomi jiray oo soon aan isku xidhiidin jiri wa aqra'u qur'aana qur'aankana waa akhrin jiray kullahu kulla leyla habeen walbana qur'aanka ayaan khatimi jiray habeen walba waa intii markaa soo degtay ilan qur waa socday ilaa aakhiru cumrihi sala allah calay wasalam aakhiru cumrihiisa marka intiisii badneed cabdulahi bn camar wuxuu siqaaru saxaaba qur-aanka intiisii badneed markaa waa soo degay wa aqrana qur'aana kula leylata habeen walba qaala wuxuu yidhi faimaa dukirtu in la ii sheegay lilnabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabiga la ii sheegay inaan arrinkaa sameeyo wa imaa arsala ilaya inuu aniga qof iisoo dirayoo fa ataytuhu aan u imaaday baan kala garan lahaye aniga nabiga waan kulannay aabbihi baa u warramay si riwaaya kala caddaysay faqaala nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi allam ukhbar miyaana la ii sheegin annaka tasuumu dahra inaad sanadkao dhan soomantaha wa lqur'aana qur'aanka aad ahrin kula leyla habeen oo dhan aad qur'aanka dhammaynaysa kula leyla habeen walba habeen walba faqultu waxaana balaa yaa nabiy allah nabi allah haa waan sameeyey waan idhi walam urid oolamana jeedin bidalika arrinka ilal khayra khayr mooye khayrun ba iga aheed khayrun ba iga aheed marka khayr miyay ka aheed marka wixii khayr ahood adiga uun aad u malaysa xasan fa huwa xasanun lama dhihine waxaa la yidhi waxbaa kaa jaban waxbaa kaa jaban meelaha marka ibtidaaca iyo mukhaalafata sunna qofka ay ka soo geli karta wey in wax alla wixii markaa shakli cibaado leh oo u yidhaahdo way wanaagsan tahay oo istixsaan iyo khayr bay ayaan oola jeednaa qofka uu iskala yimaado waa arrimaha bidcada la yidhaahdo wa bidcada la yidhaahdo weeyaan oo wixii sharciga khilaafsan oo sunnada nabiga khilaafsan oo qofku uu yidhahdo aniga waa ila fiican tahay iyo khayr unbaa loola jeedaa arrintaasi waxaay soo gelaysaa ibtidaaca nabigana waa ka digay calayhi salaatu wasalaam kullu bidca dalaala waa ka yidhi khayr unbaa nabiga loola jeedaa marka nabiga inuu tahdiibiyo suuna ugu dhicin waxaa sharciga una ogolayn oo xuquuqdii kale uuna oga leexanin tahdiib soomkii iyo salaadii iyo qira'atulqur'aanki waa arrimo fiican laakiin inay ku dhacaan calaa xisaabi alaakhariin dad kale iyo xuquuq kale ay yeesho taasaa la diidan yahay marka nabigu waa tahdiibinaya waa hagaajinaya qaala fa inna bixasbika waxaa kugu filan oo ajid iyo tawaabna aad ka heli camalkaadana aad ku daa'imi kartaa xuquuqihii kale lagu lahaana aad waxba aadan dhibaato aad ku keenaynin inna bixasbika an tasuuma inaad soonto min kulli shahrin bil kasta talaatata ayaam saddex beri siyaamu dahri weeyaan sanad aloo soomay baad la jirta qultu waxaan yaa nabiy allah inii utiiqu waxaan karaa afdala min dalika intaa wax ka fadli badan ii ziyaadi qaala fa ina lizawjika xaaskaada iyo islaantaad qabto calayka korkaada xaqan xaq bay kuu leedahay hadda nin maalintoo dhan sooman habeen oo dhan salaad u taagan qira'aatulqur'aan akhrinaaya xuquuqdii gabadha cawe gabadhi waxay u baahan tahay mu'aanasa waxay u baahan tahay mucaashara waxay u baahan tahay mucaamala xuquuqdii gabadha ay laheyd ee dhaqankii ahaa caawey marka maalintiin waa soomaya uma dhowaan karo habeenkiina waysadiisii iyo salaadiisii buu ilaashanaya oo taagan yahay fa inna lizawjika calayka xaqan xaq bay kugu leedahay liin gabadha gurigan iskamayna imaanine xuquuq bay kugu leedahay wayna kugu qabsan kartaa walizawrika dadka ku soo booqanaya iyo martida kusoo soo martinaysana calayka korkaada xaqan xaq bay kugu leedahay waan soomanahay martida inaad kala hor tagta ma aha waa inaad martiqaadood la cunto walijasadika jirkaadana calayka xaqan xaq buu kugu leeyahay qof habeenkao dhanna dhafraayoo taagan maalin oo dhanna soomanaa waa daciifaya waa tabar dhigaya jismigu waxaa rabaa in xooggiisii iyo difaaciisii la ilaaliyo qaala wuxuu yidhi fasum sowma daawuuda nabi daawuud soonkiisa soon nabiyillaahi ah calayhi salaam fa innahu kaana wuxuu ahaa acbad annaas nabi daawuud calayhi salaam dadka midka ugu cibaado badan buu ahaa hadday soon noqoto iyo hadday salaad noqoto iyo hadday noqoto qiraa'ata zabuur iyo hadday tasbiixda iyo dikriga ay noqoto daawuud calayhi salaatu wasalaam sifaad fara badan oo aad u wanaagsan baa uu sheegay inta faraskiisa loo sarjinayo oo kooraha iyo faraska loo samaynayo yuu zabuur wada ahrin jir ahrintaa uu qur-aanka ahrinaayo tasbiixdaasna shimbiraha iyo buuraha iyo inta way la tasbiixsan jireen sawdkiisana wuxuu ahaa nabi aad u soo quruxsan buu ahaa laakiin lagu dhihi jiray saxaabiga abu muusa alashcari laqad uutiita mizmaaran min mazaamiini aali daawuud aali daawuud kale daawuud baa loo jeedaa nafsahu calayhi wacalaa nabiyina wacalaa jamiic alambiya salaam salaadana iyaduna sidoo kale oo salaaddii salaam nadaamsan bay ahayd oo jismigana xaqiisa la siin wakhtiyaha qaaligaana la istaagayo soomi daawuud calayhi salaam fa innahu kaana acbad annaas ka dadka ugu cibaado badan buu ahaa sifaadku wanaagsan oo aad fara badan buu lahaa waa nebi sifooyinkiisana waa in lagu daydo oo lagu raaco ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam wada tilmaamay oo uu sheegaya maxaa yeele wuxuu soo gelaya daawuud calayhi salaam ambiyadii nabigaa lagu yidhi ku dayu ka mid yahay ula'ika aladiina hada allahu fabihudaha muqtadi kuwii layidhi buu ka mid yahay qaala qultu waxaan yaa nabiy allah nabiga ilaahayow wamaa sawmu daawuuda daawuud soomkiisa ugu fadli badan muxuu yahay qaala kaana yasuumu yowman maalina waa soomi jiray wa yufdiru yowman maalina waa furi jiray qaala waqra'i lqur'aana qur'aanka akhri fii kulli shahrin bishii mar qur'aanka dhammee oo khatim oo maalin walba juz haddaad akhriso soddonkii juz qur'aanka bishiiba waad dhammaynaysaa saa ku wad qaala qultu waxaan yaa nabiy allah inii udiiqu waan kara afdala min daalika intaa ka badan oo ka fadli badan qaala faqra'u aqri fii kulli cishriin marka labaatan beri qur-aanka ku dhammee qaala qultu waxaan yaa nabiy allah inii utiiqu afdala min dalikaan kala in ka fadli badan qaala faqra'u ku dhammee qur-aanka fi kulli casharin tobankii beriba qaala qultu waxaan yaa nabiy allah inii utiiqu waxaan kala afdala min dalika intaa wax ka fadli badan qaala faqra'u fi kulli sabcin toddobadii beriba marka mar dhammee walaa tazid calaa dalika ka ziyaadin marka walaa tasiid calaa dalika nahyiga taxriim ma aha ee hadduu ziyaadiyo oo saddexdii mar uu dhammeeyo way bannaan tahay waxaa la jidi waxaa weeye bacda aqala min alaa saddex beri wax ka yar qur-aanka laguma dhammayn karo maa qara'a qofka noocaa waxaa lagu tilmaamay oo uuna ka cabiray nabigu inu waxba akhrinin hadalka hadii shicri saddex beri ka yar baan qur-aanka ku khatimi qofkii yidhaahda waa qof qur-aanka dareeriyey oo didiyey oo tadabburin laasiyama <clears throat> hadduu yahay xilli gaaban uu rabo inuu ku dhammeeyo uu rabo laakiin xilli dheer hadduu haysto bil ramadaan buu joogaa ictikaaf buu ku jiraa wakhtigiisa idilba meeshanuu fadhiyaa qofka asaga ah salafka aaharta laga soo arooriyo inay dhammayn jireen maalin walba qaarkood alaaa khatamaat qaarkood ka badan toddoba khatma u badan ay sheegaan sida uu soo arooriyo alimaam nawowi ullah waxaa weeyaan waxaa lagu xumbaarayaa wakhtigiisoo idilba cibaado iyo daaco ah mawsinkana waa mawsim muxadad oo xilli gaara weeye sidii ramadaanka ee wax daa'ima oo wakhti kasta ah ma aheen laakiin wakhti gaabanoo shaqadii howlihii kalena ku sugayaan qur-aankana inaad dhammaysa aad rabto saddex bari ka yar haddii qofku waa ku dhammayni waa inuu haddi ooda ka qaado oon waxba uuna tartiibinin waratili qur'aana tartiilantiibuu khilaafaya marka walaa tasid calaa dalika toddobadaasi sida fiican weeyaan haddaad rabto saddex beri way kuu bannaantahay waa soo rabtay iyadna xadiis saxiixa fa ina lizawjika waxa saa loo leeyahay waxaa weeye cibaadada qofka loo leeyahay ha ku talax tegin xaaskaadii islaamtaadii calayka xaqa xaq bay kugu leedahay walizawrika dadka kusoo ziyaaranayo martidaadana walidayfika soo rarta calayka xaqan xaq buu kugu leeyahay u sheekayn iyo cuntadii oo maaragtay loo kariyo lala cuno o iyagoo loo weheliye iyo xadiidu salmaan iyo abudardaa waa kii markii uu marti qaaday ka diiday waan soomanaya xun markuu yidhi maya buu ila cunto walijasadi nabigana calayi salaam wuxuu yidhi sadaqa salmaan salmaan sax weeyaan walijasadika jirkaadana calayka xaqan buu kugu leey qaala fashadadtu waa isku adkeeyey fashudida calaya waan igu adkeeyey waa isku adkeeyey warka joog warka joog warka joog maya ii kordhi waa yahay haddee laa takun mila fulaan baa lagu yidhi marka u dambayse war hebel oo kala noqon kaana yaquumu leyl fataraka qiyaama leyl tiibaa maskaxdiisa ka yeelaysa cabdullaahi bin camar bin caas markuu nabiga dhintay asagana uu oday noqday duqoobay arrintii nabiga yidhi ha noqonin dadka ka taga tiibaa culays ku haysa marka wuxuu ihi fashadadtu waa isku adkeeyey fashudida calayana waa lagu adkeeyey wiil marka diintani in laisku adkeeyo ma ahee yusriga iyo fudeedka in la qaato wey lan yushhada biina axadun ilaa halabah yasiru walaa tucasiruu iyo bashir walaa tunafiri iyo shareecadana cumuuman maqaasideeday kamid tahay ataysiir wa cadamu atashdiid inaan waxba laisku adkeenin ummadihi wax isku adkeeyeen waxay ka soo gaadhay waad garanaysaa qoom banu israa'iil markii la yidhi in allaha yaamurku an baqara neef loa inaad gowracdaan buu ilahay na sidaasaad ku kala baxaysaanoo khilaafkii iyo dhibaatadii uu ku dhammaano ninkii khiyaamada sameeyey ee intuu isku daray laba dembi buu galay ay dhahaaneen mufasiriinta ninkii isaga dhexalkiisa u lahaa buu dilay haddana markaasuu dad kale ku masabiday isagoo raba inuu dhexalkiisa dilba qaato oona weliba uu diyey iyo xoolana ku darsado marka arrintii baa loo maara waayey oo dhibaato iyo khatar gashay nabi muuse calayhi salaam bay u bandhigeen arrintii ilahay buu bariyey la hadlay ilahayna wuxuu ku yidhi deef lo awn gowraca intaan bay kaga sineen haddii neef loo intay soo qabtaan gawrici lahaayeen oo qayb kamida deen ay ku dhufan lahaayeen khalaas xalkii waa la gaari lahaa ninkii intuu indhaha kala qaado dhaho heel baa idilay iyo haddana iska tegi lahaa oo mucjizay ahayd lenay ayb markaasay waxay bilaabeen maa hiya maa lawnuhaa maahiya hiya min albaqara tashaa war noocanoo iyay bilaabeen markaasay meel fog ay arrintii tilmaan iyo sumad muxuu ahaa iyo lown iyo midab naadir ah in la helaba ay adag tahay zacfaraanka midabkiisa oo kalea ah yaa waxaa la yidhi neefkaas nacam safaaun baaqici baa la yidhi geeliga hal neef baa la helay bay dhahaa kii baa marka ninki ilaahay xoolo badan isi ayib marka fashadadtu fashudida calaya waan isku adkeeyeyoo waa ligu adkeeyey cibaadado waa saas salaadda ninka isku adkeeya waysada ninka isku adkeeya dahaarada ninka isku adkeeya waswaas iyo shaki baa lagu sii daynaya ninka waysada isku adkeeya ama dahaara iyo istinjada iyo qabayska amaysaa tahay amaysaa tahay iyo gaadhsi iyo waxay iyo isku marka dambe wuxuu gelayaa waswaas buu gelaya waswaas buu gelaya isagoo oo qabaystay wuxuu dhihi biyihii maada jidka gaadhsiinin isagoo caag dhan oo tiriliita ah ku isjestay wuxuu leeya weli meesha ma daahir noqonin ayuu leeyahay marka waa amraaddaas waswaaska waxay ka dhalataa tashadudkay marka horeod wax isku adkayso shayga sharciga siduu ha u qaado walxamdu lilah cala salaama nabadgelyada fiican horay uga soco waswaaska shaydaanka soo maaha dheg ha u dhigin dheg ha u dhigin nabiga sala allah aleh wasalam waswasada shaydaanka iyo waxa shaydaanka uu qalbiga qofka u gelinayo oo dadku waa in badan way ka sheegtaan waana wax jira waaqica oo jira wey ama shaydaanku soo holin oo madaaqil leeyahay waxa soo geli waxa soo geli yoolka uu u socda ee uu hiigsanayo shaydaanku maxay tahay mataqaana wuxuu hiigsanayaa inuu tawxiidka qofka uu ka saaro oo caqiidada ka hadleeyo oo shaki geliyo oo iimaaniyaadkii iyo caqaa'iddii uu ka dhaawaco oo shirkiya kufri marka dab walciyaadu bilaah wuxuuna meel u gacantakis ama waashaba ama juruur iyo waali ku dhacdo intay goorgoorta habraa marka in laiska ilaaliyo oo ma laiska ilaalin kara haa laba eray oo yar yara ah, ayuu nabiga calayhi salaam ku daaweeyey gebigiisaba maxay tasha falyastacid billaahi walyantahi waa labo midna adigaaba kari karo oo ilaahay kuu sahlay midna ilaahay baa subxaanahu wa tacaala laga kaalmo weydiisan haydaan si kale laguma baadi kare waswaaskiise fastacin billah ilahay kaalmayso acuudu billahi min shaytaan rajiim laakiin adig maxaad heli kartaa waxaad heli kartaa mawduuceeda ka wareegto ah. ninkan asaga ee wax kuu sheeg sheegaayo inaad tidhaahda been baad sheegi ood ka dhaqaaqo intaa biyaad heli karin iska dhaqaaqo waad heli kartaa marka mid oo qofka awooddiisa iyo mid awooddiisa ka baxsan labadaasaa lagu xaliyey wixii awooddaada ka baxsanna ilaahay magan galo ku cara wixii awooddaada ahna adiga dhibaatada keenaya oo su'aalahoo dham inaad ka jawaabto u taagane oo meesha u fadhiye kakac meesha soo marray xadiidkii kitaabuliimaan aan ku soo marray ka suuli maayo shaydaanku inuu leeyahay man khalaqa kada man khalaqa kada hada kullu khalaq allahu khalaqahu faman khalaqa allah ilaahay yaa abuuray marka daba kugaarsinaya markaas ilaahay baa abuur ilahay baa abuur ilahay baa ku horayso weysadii waa saas salaaddii waa sidaa caqiidadii marka dambe geli wuxuu socdaba shirki walciyaadu billah ayadaan marka waa saasoo in laiska badbaxayo fashadadtu waan isku adkeeyey fashudida calaya waa laygu adkeeyey buuri anigana qaala wa qaala lii nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi innaka laa tadrii ma ogid lacallaka yatuulu bika cumrun lacallaka waxaa dhici kartoo mudan tahay yatuulu bika inuu kuu dheeraado cumru cumrigaada cumrigaada inuu dheeraadaa dhici karta oo hadda nin dhallinyaro oo waxaa tahay shaab laakiin waaa cajiibka waxaa ka mid ah dhallinyarada xilliga ay dhallinyarad yihiin cibaadada iyo daacada iyo khayrka wax in badan sawaariif badan oo ka sarfisa ayaa jirta waa ku yaryihiin waa ku yaryihiin walidaalika waxaa lagu abaalguday washaabu nashaa fii cibaadati rabbih nin dhallinyarada cibaadada rabbi ku barbaaray oo ilaaliyey oo naftiisa ka adkaaday hooska ilaahay baa lagu maarata lagu abaalmariyey in ilaahay hooskiisa uu gelinayo liannahu wax inta badan dhalinyarada ku adag ayuu jiiray ninkan laakiin wuxuu noqday sidaasuu noqdayoo waxaa laga hortaaganya waxa wey cibaadada yarayso cibaadada tartiibso ah, wax naftaada hadhow mustaqbalka fiiri waxaada ka tegi doonin innaka laa tadrii lacallaka yatuulu bika cumrun cumrigaad inuu dheeraado qaala fasirtu waxaan noqday ila aladii arrinkii uu qaala lii nabiyu nabiga igu lahaa calayhi salaam oo cumri iyo da'a i taabatay falammaa kabirtu markaan duqoobay wadidtu waxaan tamaniyoon jeclaaday annii kuntu inaan ahaan lahaa qabiltu kii yeela ruksata nabiyilaahi nabiga ilaahay ruksadiisa sala allah alay wasalam ruksadii nabiga uu yidhi war ruksadaas iska fududayso inaan qaato ayaan tamaniye on doonay alla maxaan yeeli waaye sunnadii hadda kama tegi karo oo wuxuu diidayaa inuu noqdo dadka sunnooyinka iyo cibaada intay la ka taga oo nabigu wuxuu ka ogaana uu ka tagu diidan yahay markaasuu deena maalmo intuu afuro shan iyo toban beri oo kale iyuu shan iyo toban berina soonka xidhiidin jiray siduu xoogow xoog u yeesho waxaddaanii zuhayr binu xarbi qaal xadani ruux binu cubaada قال حدثنا حسين بن معلم المكتب عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد وزاد فيه بعد قوله من كل شهر ثلاثه ايام بل وبس دهبر كسون بالوين فان لك وحلد بكل حسنه 10 امثال يتولى فذلك الدهر كله سندك وضن باب صونتي سندك وضن قف صومي بعد نقطي صدح بر هذا كسون بشي وقال في الحديث قلت وما صوم النبي الله داود محيه قال نصف الدهر سنه نصف الدهر سنه نسكي walam yadkur fi xadiii min qira'ati qur'aani hayan kama sheegin xadiidkan walam yaqul win lizawrika calayka xaqan buu kugu leedahay walaakin qaala wuxuu yii wayna liwaladika carruurtaada calayka xaqan bay kugu leedahay bal habeenkao dhan salaad u taagnaato maalin inaa sooman tahay daciif baad noqonaysa tabartaada baad dhigaysa shaqadii iyo howlqabadkii o dhan baad ka daciifi ama tarbiyadii qaala xadaana qaasim bnu zakariya xadaana cubaydulahi bnu muusa can haybaan shaybaan ibn cabdiraxmaan can yaxya bn abi kaiir can muxamed bn cabdiraxmaan mawla bni zuhrata can abi salamata radi allahu canhu qaal waaxsibunii qad samictuhu ana min abi salama buu leeyahay waaxsibunii ninka la yidhaahdo yaxya ibn abi kaiir ba wuxuu leeyahay toos inaan ooga maqlay ninka la yidhaha abi salama ayaan u malaynaya can cabdillahi bni camar radi allahu canhuma qaal qaala lii rasuulu lah nabiga calayh salaam baa wuxuu igu yidhi iqra'i qur'aana qur'aanka waxaad akhrisaa yani waxaad khatintaa ood ku dhammaysaa fii kulli sharin bil walba dhammee qaala qultu waxaan idhi innii ajidu waxaan helayaa quwatan awood intaa ka badan qaala faqrahu akhri min ishriina layla labaatan beri marka ku dhammee qaala qultu inii ajidu waxaan heli quwatan qaala faqrahu akhri bisabcin toddoba beri walaa tazid calaa dalika tashhadi waa sida fiican saddex beri hadaad gaarsiisana dhib ma marka waa nin dhallinyaro oo laga keli leeyahay cibaado badni iyo dhallinyaradeenna xilligan cibaadadaasay ku yihiin dacfiga iyo tabardarida iyo mashaaqisha kale ee wakti badan ka dhumiyey iyo cibaadadii waxaa aad u adakaatay in salaadihii faradka wax lagu daro faradkiibaa dayacmaya in faras wax lagu daro salaatuleelkii iyo witirkii iyo duxadii iyo aad bay iskaga daciiftahay u yaraatay ayib ninkaa wuxuu raadinayo khayr iyo wanaag ah iyo darajo ah ayuu qof walbaba ay tahay inuu raadiyo isagoo hadyigii nabiga qaadanaya calayhi salaatu wasalaam iyo wasatiyada iyo dhexdhexaadka iyo yusriga fudeedka waxadatanii axmed binu yuunas cibaadaduna sideedaba waxay u baahan tahay in lagu tababarto oo layli qofka uu ku layliyamo oo uu ku tababarto ninka qofka uu dhallinyaronimadiisa uu naftiisa baro hadhow waa u sahlamaanaysaa وxadثnي أحمد بن يوسف الأزدي qال xadثna cمر بن أbي سلمة عن الأwزاaعي cبدiرحمaن بن cمر الأwزاaعي qراءة أkrin lagu dul أkriya qaala wuxuu yihi xadثna يحyى بن أbي kaثير اليمان عن اليmاmي yamaama can ibni xakam bni hawbaan qaala xadaana abu salaam bn cabdiraxmaan can cabdilaahi ibni camr bn alcaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi yaa cabdallah cabdullahi bnu camarow laa takun ha noqonin midla fulaan hebeloo kale kaana yaquumu leyla habeenoo dhan buu taagnaan jiray fataraka qiyaama leyl leylkii buu ka tegey oo waqti cibaado badna oo daaco badnaa yaa soo martay markii dambana dadka caadigaabuu ah iska noqday dadka kaleu iska raacay arrintaa waa laga fiican yahay wixii akhlaaq iyo wixii cibaado iyo daaco iyo wanaaga qofka uu tarbiya oo uu soo qaatay inuu daa'imaa fiican wixii wardi ahaa uu lahaan jiray inuu wardigiisa laazimo ayaa fiican uuna ka tegin gaar ahaan wardigii nabawigi ahaa ee hadiga nabiga waafaqsanaa calayhi salaatu wasalaam adkaaru sabaaci walmasa ayaa ka mid ah adkaaru noom baa ka mid ah adkaaru dubru salawaat salaadaha gadaashooda lala imaadaa ka mid ah wardiga asaga ee nabiga calayh salaam kuwa mulaqa iyo kuwa muqayadka ah ee xilli iyo makaan iyo waqti ku qaydan ama mutlaqa ah laa yazaalu lisaanuka radban min dikrillaah adkaartaas nabigu ahee naska iyo adillada waafaqsan inuu qofka uu laazimo carabkiisa baro ayaa fiican ama adkaarta uruqu suufiya oo ijaazada iyo duruuqda laga qaatay ee laga yaabo mararka qaar inuu quzacbalaadu ku jiro oo waxaan jirin oo nas ah ama mafduulkii la tarkiisinayo faadilkii laga tagaayo faadilkii laga tagaayo bacda suwar oo la akrini oo suuradaha qaar oo kasii fadli badan waa kala kalfad badan yihin iyo adkaarta qaar oo laga yaabay nasba inuun ku soo aroorin oo qofku iskala imaanayo iyo kuwii tawxiidka iyo tasbiixda iyo salliga nabiga calayh isalaatu wasalaam sidii saxda aheed lagu salliyo arrimaha wey yacni dadka yani qofka inuu sunnada nabiga ka leexdo waa nasidaro nasidarada ka midta ah. wuxuu noqonayaa caamilatu naasiba qof camal falaya oo wardinaayo oo caawa dhaladu ku haya laakiin aan waafaqsanayn hadyigii nabiga sala allah alay wasalam kitaabu aladkaar linawowi raximah llah imaam nawowi yaxya bnu sharaf abu zakariya kitaab dhan buu ka alifay la yidhahdo aladkaar aladkaar waa kitaab qiimo badana ay tahay in qofka uu gacantiisa uu ku jiro xisnu muslimka ayaa ka mida ah wahbu qaxdaani raximahullah oo mucaasira kutubu ibnuqayim raximah llahu tacaala kelimu ayib iyo kutub uu ka alifay kutub camal yowma waleyla yani kutub baa laga alifay imaamunasaa'i iyo keyrkii iyo ibnu sunni marka kutubtaasi ee ka hadlaya adkaarka nabiga sal la sl iyo kutubtan axaadiisteenna umahaadka iyo riyaadu saalixiinka iyo intaba adkaartii baa kuwa tifka ah halkaas markaa in lagu taqayudo ama ducada ama dikriga ayaa afdaloo fiican maxaa yeele nabiga waafaqay calayh salaam iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam jawaamicdii la siiyey jawaamiculkelim oo qofka uunan la imaan karin keligii haddii loo daayo waxaasoo dhan baa waafaqaysa kaana yaquumu alleyla fataraka qiyaama leyl baa lii hadigii nabiga waxaa ka mid ah inuu qofna magaciisa uuna sheegin markuu dadka wacdinayo oo uu dhihi jiray hebel fulaan fulaan oo kale magaciisa muna sheegti laa takun bimili fulaan hebeloo kale ha noqonin baa layidhi waxadaanii moxamed bnu raafici naysaaburi qaala xaddaana cabdirazaq min amaam asamcaani qaala akhbarana ibnu jurayd cabdimalik qaala samictu cadaaya yazcumu ana acabaas acabaas ashaacir ninkadhiiji asaa'ib ibnu faruukha ashaacir qaala ahbarahu anahu samica cabdallahi bnu camr bn alcaas radi allahu canhuma yaquul balaqa nabiya sala allah aleh wasalam nabigu waxaa soo gaaray anii asuumu inaan soomo oo weliba asrudu aan xiriirinayo soonka oo usalli leyl habeenoo dhanna aan taaganahun tukanayo fa imaa arsalaa ilaya inuu dad iisoo diray iyo waimaa laqiitu inaan la kulmay waa kulmeen nabiga asaga calayh salaam riwaayada soo socota inuu nabiga gurigiisa ugu tegey ayay tusaysaa faqaala nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi alam ukhbar miyaa la ii sheegay annaka tasuumu inaad soonto walaa tuftir aadan maalina furayn wa tusalli leyla habeenkao dhan aad taagantao tukanayso falaa tafcal saa hayeelin baa lagu yidhi fa inna licaynika ishaada xaqan dheef bay leedahay ishu inay nasato oo ay daal baxsato ayaa la rabaa haddii kale ishu way noogaysaa oo araggeedii iyo xooggeedii baa daciifaya daacadaa iyo soo jeedka iyo hurdadaa fara aad inta badan ka maqan tahay ninkii salaada tukanaya salaatuleel ku soo jeeda weeyaan ka waran ninka caawadha telefoon kusoo jeeda ka warran fiirinaayo oo indhihiisa ku fiirinaayo ka warran fa inna licaynika xaqan walinafsika naftaadan xadan dheeftay kugu leedahay waliahlika reerkaadan xadan xaq buu kugu leeyahay fasum soom wa afdir afur maalmo wasalli tuka xilli wanam xillina saaxo wasum waxaa soontaa min kulli cashrati ayaamin tobankii beriba yowman maalin ka soon walaka ajru tiscatin sagaalka kale ajirkooda baad leedahay haddaad tobankii beriba maalin ka soonto waa xasanatu bicashar amtaaliha w toban laab sagaalka kale ajirkeeda waa ku qoranta qaala ninkii wuxuu yidhi saxaabigaa innii ajidunii waxaan helaya oon iska dareemaya on iska arkaya aqwaa wax ka xoog badan min daalika arrinkaa in helay yaa nabiy alla nabi allow qaala fasum siyaama daawuuda calayhi salaam qaala wakayfa kaana daawuudu yasuumu ya nabiy allah nabi allow nabi daawuud see u soomi jiray qaala kaana wuxuu ahaa yasuumu yowman wayufdiru yowma waana dalaala calaa sidqi nubuwatihi wa risaalatihi nabiga wuxuu ka sheekeenaya nabi daawuud oo ka horreeyey in badan ayuu ka sheekeynayaa soonkiisii iyo cibaadadiisii waa waxyi ilahay u wayooday ah, waxyi ilahay waxyooday weeyaan markii laga soo sheekeeyey nabiga calayh salaatu wasalaam qisaskii laga soo sheekeeyey iyo xilligii ninkii boqorka ahaa ee daaluud ahaa ciidankiisi buu ka mid ahaa dagaalkii waa kii jaaluud uu dilay daawuud bad qatala daawuudu jaaluuta qisaska markii laga soo sheekeeyey waxaa lagu khatimay tilka aayaatullaahi natluha calayka bilxaqi wa inaka la min almursaliin innaka la min almursaliin aayaadkaasoo dhan qof aan rasuul ahayn ma ogaan karo qisaskaasoo dhan qof aan rasuul ahayn ma ogaan karo ogow rasuulnimadaada dadkana ha ogaadaana rasuul xaqa inaad tahay wainaka innaka la min almursaliin markaa nabi daawuud kaana yasuumu yowman wa yuftiru yowman walaa yafiru ma carari jirin daawuud idaa laaqa cadow markuu la kulmo oo maalin haddaad soonto maalina aad afurto iyo walaa yafiru idaa laaqa munaasabada udhexaysa qofka maalina soomay maalina afure quwadiisi ma tegin quwadiisa ma tegin oo dacfi kuma dhicin cadowgii waa muqaawamayn karaa oo waa iska xajin karaa laakiin maalin walba waan soomi ishii way daciifta naftaada jismigaa ugu daciifay muqaawamay samayn kartay tabshaanaa tahay waa daciifaysaa walaa yafiru idaa laaqa shajaacada daawuud calayhi salaatu wasalaam iyo geesinimadiisana way tusaysaa waxaa qur-aankaabaad arkaysaa waqatala daawuudu jaaluta mubaarasayn tuu sameeye ka hortegey ayuu ninkii boqorka ahaa ee ciidanka watagaalada camaaliqada ayuu kurku dheereeyey walaa yafiru maca rajilin daawuud calayhi salaam idaa laaqa qaala man lii alla yaa isiiya bi haadihi khasladan yaa nabiy allah nabi allow alla middan yaa isiiya buu yidhi walaa yafiru idaa laaqaadaas way wuxuu tamaninayo tamani alkhayr waa bannaan yahay man lii yaa isiiya oo ah yaa ka hela bihaada ya nabihadii yaa nabiyallah midda geesinimadoon cararayninba yaa isiiya cararkii ilan dagaalkii iyo muslimiintii oo sufuuftii ee laisu safan yahay in laga cararo arrin kabaa'irta waaweyn bay ku jirtaa sabcu mubaqaadka ka mid tah ah, waman yuwalihim yowmaydin duburaw ilaa mutaxarifan liqitaalin oo mutaxayizan ilaa fiya faqad ba'a biqadabin min allah caro ilaahay baa ku dhacday qofka noocaas inuu hadda xeelad dagaal iyo taatiig dagaal iyo in ama laga xoog badan yahay insixaab dagaal iyo sameeyeen iyo arrimahaas waa gaar qur la soo reebay laakiin inaa iska biiqdo oo qof u cararo wuxuu ciidankiisii uu ku dhex jiro taas ayaan la ogoleen qaala caddaa wuxuu yidhi falaa adri ma ogi kayfa dakara siyaamaabad siyaama alabad markuu ka hadlaayay nabigu siduu u sheegay faqaala nabiyu sala la alay falaa adri kayfa dakara siduu ku yimid siyaamu alabad ma garanaayee faqaala nabiyu sal slam se wuxuu yidhi laa saama ma soomin man saama alabada ninkii weligii sooma ma soomin laa saama ma soomin man saama alabada laa saama ma soomin man saama alabada yani ninkii da waa soomanaan waxba ma soomin maxaa yeelay siyaamka noocaasa hadyigii nabiga ma waafaqsano wa khayru hadyi hadyi muxamed sal slam waa bidca bidcaan marduudo wa maalin walba waa soomanaan haddaad tiraahdo midda labaad maalmo aadan soomaynin oo ciiddii iyo ciidulfidrigii iyo yaamutashriiqi iyo ciidul adxadi ayaa soo gelaysa iyagona maasaama ma soomin وxadثnيihi محamed بن xاatim qال xadثna محamed بن bkr أخbarna iبن jurayجin بhada الإسناad وqال ina abاlcabaas شhaacir ismhu saaib بن faruq akhbarahu qaala muslim wuxuu yidhi abulcabaas saaib abalcabaaskaasi asaa'ib ibnu faruuqa weeye min ahli maka reer maku ahaa ثiqaة cadl waa nin iqa oo cadli ah marmar buu marka imaam muslim raximah الlah maslaة tacdiil ayuu gelayaa waxadaanaa waa aimada uu ka mid ahaa aimatu jarxi watacdiil buu ka mid yahay imaam muslim raximah llah waxadaanaa cubaydullah bn mucaad alcambariyu qaal xadaanaa abi mucaad alcambari bn mucaad xadaanaa shucba alwaasidiy can xabiib ibnu haabitin samica abalcabaas buu maqlay saa ibnu faruuqa samica cabdullahi bn camr radi allahu canhuma qaal qaala lii rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu gu yidhi ya cabdallahi bn camr inaka latasuumu dahra sanadoo dhan waa soomaysaa wa taquumu leyla caawa dhan waa taagnaan warkaasaga jooji wainaka adigu idaa facalta dalika haddaa saa samayso hajamat lahu alcayn hajamad way daciifisaa lahu liajlahu camalka daraaddiis alcaynu ishi waa daciifi wanahakat jismigaadika wanahikad ishi hajamadaas waana haarad wey ishi god bay noqonaysaa wanahikad waana daciifaysaa laa saama man saama alabada ninkii weligii waa soomi lahaa ma soomin waxba ma soomin ajirka ka heli maayo dembi buu ku dhacay sawmu alaaat ayaam saddex beri oo la soomo min ashahri bil walba saddex beri ood ka soonto sawmu shahri kullihi ujeeda bishoo dhan bay la mid tahay bishoo dhan haddaad soontana waxay la tahay sanadkii oo dhan ad jirkeed baad qultu fa innii udiiqu akara min dalika baan karaa intaa ka fadli badan nabi kordhi qaala fasum sawma daawuuda marka nabi daawuud soonkiisii oo kala soon kaana yasuumu yowman maalin buu soomi jiray wayufdiru yowman maalinna waa afuri jiray walaa yafiru ma carari jirin idaa laaqaa cadowgu markuu la kulmana ma carari jirin geesi uu xoog iyo awoodna waa lahaa waxadaanaahu abu qurayn maxamed bnu alcalaa qaala xadaana ibnu bishrin mamed miya maxamed ibn bishr can miscar miscar ibn kidaan muxuu ahaa miscar oh. ibn kidaan qaala xadaanaa xabiib bin abi haabitin bihada isnaadi waqaal wanafihati الnafsu naftina waa daciifiisa wey qaala xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana sufyaan bn cuyaynata can camr bn diinaar can abi اlcabaas shaacir can cabd lahi bn camr radi allah canhuma qaala qaala lii rasuulu lahi sal slam ba wuxuu gu yidhi alam ukhbar miyaan la ii sheegay annaka taquumu leyla habeen o dhan inaad taagan tahay wa tasuumu nahaara maalin o dhan aad sooman tahay qultu waxaana inuu afcalu daalika waan sameeya nabi allow arrinkaas qaala wuxuu yidhi fa innaka adiga idaa facalta daalika hajamad caynaaka indhaada waa daciifaya wa nafsuka naftaadana way daciifaysaa licaynika ishaada xaqun xaq bay kugu leedahay walinafsika naftaadana xaqun bay kugu leedahay waliahlika reerkaadana xaqun buu kugu leeyahaye qum xilliyaha qaar salaatuleyl u istaag wa xillina iska seexo wa sum mararka qaar soo maalmaha qaar waa afdir maalmana afur arrintaa markaas sidaasaa waa cadaaladday ka mid tahay cadaala xataa naftaada inaad cadaalad u samaysaan la rabaa waxaddaana abubakr bin abi shayba wa zuhayr binu xarb qaala zuhayr xaddaana sufyaan binu cuyayna can camr binu diinaar can camr bini awsin can cabdillahi bini camr radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi ina axaba asiyaam soom waxaa loogu jeceliyay ilallahi siyaamu daawuuda soon sunna nebi daawuud soonkiisiibaa u fiican wa axaba salaati salaadna waxaa loogu jeceliyay ilallahi salaatu daawuuda calayhi salaam kaana daawuud wuxuu yanaamu nisfa alleyl habeenka niskiisa hore waa saaxan jiray niska hore waa lixda saacaood meesha ka dhacda wayaquumu uluuahu uludkiisana waa kici jira ulukee wey wa ulukhiir ululakhiir baa loo jeedaa lixda saacee dambe yaa uludka laga saari wayanaamu sudusahu suduskiisana waa seexan jirayoo waa labiyo tobanka dambe weeyaan wa kaana yasuumu yowman maalina waa soomi jiray wayufdiru yowman maalina waa furi jiray waxadaanii maxamed bnu raaficin qaal xadaana cabdrazaq qaal akhbarana ibnu jurayjin qaal akhbarana camr bnu diinaar ana camr bn awsin akhbarahu can cabdillahi bn camr bn caas radi allahu canhuma ana nabiya sala allah alay wasalam qaal axabu siyaamu soon waxaa loogu jeceliya ila allah siyaamu daawuud nabi daawuud soomkiisa kaana yasuumu nisfa dahri sanad niskii buu soomi jiray oo maalina wuu soo maalina waa furi marka waa sanad niskiis wa axabu salaati salaadna waxaa loogu jecel badanya ila allahi ilahay xaggiisa caza wajal salaatu daawuud calayhi salaam kaana yarqudu shadra leyl habeenka niskiisa hore waa saaxan jiray nabiyulahi daawuud suwa sawaca maarata waqti fiican usoo kaxo uma yaquumu waa kici jiray aakhirka dambe uma yarqudu waa seexan jira aakhiru aakhiru leylka akhir saacaat leyl saacadda u damaysa salaada subax oo la keen xilligaas salaadda subax yagu inuu waajibba ku ahayn baa dhici karta yaquumu uluثa leyli habeenka uludkiisa ayuu kicis bacda shadrihi niskiisa habeenka niskiisa kadib waa niska dambe nis waa tegey waa kii la jiifay bacda shadrihi shadrigaas la jiifay ee hore ee tegey kadib uludkiisuu kici jiray marka waa saddexda saac lixda saacee dambe lixda saacee dambe laba saac baa kulli ku marka lixdii hore ku dar labo sideed saac sideedda saac wey sideed saaca islaatuleylka markaasaa u fiixan xiina yanzulu rabbuna caza wajal ila samaa dunya oo ilaahay uu leeyahay yaa i barya oon aqbalaa oo jiibaa oo yaa i weydiisto aan siiya oo qaala qultu licamr binu diinaar waxaan ku yidhi acamru binu aws camar binu caws miyaa kaana yaquulu dhihi jiray yaquumu ulata leyli bacda shadrihi qaala nacam haadihi waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbarana khaalid bin cabdilahi an khaalid alxadaa khaalid bin cabdillahi طaxaan can khaalid alxadaa khaalid bin mihraan abi aklaabat aljarmi cabdullahi bni zayd qaala akhbaranii abulmaliix camr bnu usaama qaala wuxuu dakaltu waxaan galay maca abiika qaaladaas waxa wata waa abulmaliix wuxuu le dakaltu waxaan galay maca abiika aabbaha maciisa oo zayd ah calaa cabdilaahi bin camar baan u wada gallay ama madaxda xoolaha aabbaha cabdilaahi bin eh, abuqilaaba oo aabbaha oo zayd ah iyo aniga waxaan u gallay cabdullahi bin camar bin caas faxadaanaa wuxuu noo sheegay ana rasuul allahi sala allah aleh wasalam dukira lahu in loo sheegay soomii aniga soonkaygii inaan maalin walba soomanaha nabiga loo sheegay aabbihii baan ku dacweeyey fa calaya nabigaa ii galay gurigiisa ugu tegey falaiitu lahu fa alqaytu waxaan u tuuray lahu nabiga wisaaratan barkin min adamin maqaar yacnii eh, harqadeeda harqadda barkinta waxay ka samaysan tahay waa maqaar magad xashwa waxaa lagu cubay suuf ahaan lagu gurayna liifun wey geedka timirta ahaa wixii salkeeda laga soo guray oo sida xaskushi iyo calgada iyo waxaas oo kale ah oo laqooyi u tumay fa jalasa ardi dhulkii buu nabiga iska fadhiistay calayh salaam barkintii kuma fadhiisanine wuu iska fadhiistay nabiga calayh salaam tawaaduc wasaarat ilwisaada barkintii aan u tuuray waxay noqotay baynii aniga iyo wa baynu nabiga inoo dhexaysaa anigana waa iga soo baxday nabigana kuma fadhiisan faqaalat oo salkana waa la dhigi jiray waana la jiqilaysan jiray faqaala lii nabigaa igu yidhi amaa yakfiik markuu ogaaday oo walaystay oo yidhi ninka ma samaysay haa amaa yakfiika miyuuna kugu fillayn min kulli shahrin bil walba alaaatu ayaam saddex bil ina ka soonto qultu yaa rasuul allah in ziyaadi qaala hamsan shan ka dhigo marka qultu yaa rasuula in ziyaadi qaala sabcan toddoba beri qultu yaa rasuula qaala tiscan sagaal beri qultu yaa rasuula ii kordhi qaala axadda cashara kow iyo toban qultu yaa rasuula allah in ziyaadi faqaala nabiy sala allah alay wasalam wuxuu yidhi laa sawma fawqa sawmi daawuuda nabi daawuud soonkiisa wax ka koreeya oo ka fadli badan maba jira shadru dahri sanad niskii siyaamu yowmi maalin sooma wa yowmi maalinna la afuro oo sanad ah wax ka fadli badan ma jirta laa sawma ee afdal fowqa sawmi daawuuda nabi daawuud soonkiisa soo ka fadli badan oo ka koreeya ma jirto qaala xaddaana abubakr bin abi shayba xaddaana qundar maxamed bn jacfar can shucba bn xajaaj alwaasidiyi xadana mxamed bn muana alcanز abu musa qaal xadana mxamed bn jacfar qundar qaal xadana shacb bn xajaaj can ziyaad bn fayaad qaala samictu abaa ciyaadin can cabdilaahi bni camr radi allah canhuma ana rasuula اlahi salى اlah alيه wasalam qaala lahu cabdulahi wuxuu ku yidhi sun yowma maalina soom walaka ajru maa baqi inta kale ajirkeeda ad leedahay haddaad maalin soonto maalintaa dee toban bay ajirkeeda noqonaysa inta ka dambaysa marka waa isku wad heli ka badan baa wad heli qaala inii udiiqu waxaan kara agtara min dalika intaa ka fadli badan qaala sum yowmayn laba maamuusan walaka ajru mima baqiya inta ka hadhay ajirkeedaad leedahay qaala ini udiiqu waxaan karaa akara min dalika in ka fadli badan qaala sum aaaa ayaa maalin bari saddex bari ka soon walaka ajru maa baqiya inta kale ajirkeedaad leedahay qaala inii udiiqu waxaan karaa akara min dalika intaa ka badan qaala sum arbacata ayaan afar beri ka soon bisha walaka ajru maa baqiya inta hadhay ajirkeedaad leedahay qaala inii udiiqu waxaan karaa akara min dalika intaa ka badan qaala sum afdala siyaam marka soonka ugu fadli badan soon cindallah ilaah sawma daawuuda nabi daawuud soonkiisa calayhi salaatu wasalaam kaana yasuumu yowma maalina waa soomi jiray wayufdir yowma maalina waa furi jiray waxadadana zuhayr bin xarb maxamed bin xasan jamiican can ibni mahdiyin qaala zuhayr xaddaana cabdiraxmaan binu mahdi qaala xaddaana sulaymaan binu xayaan qaala xaddaana saciid binu mihina qaala cabdullaahi binu camar wuxuu yidhi qaala lii rasuulula nabiga alai slam baa wuxuu igu yidhi yaa cabdullaahi binu camar balaqanii waxay soo gaar annaka adiga tasuumu nahaara maalin o dhan inaad soomantaha wa taquumu leyla caawo dhan aad taagantahay falaa tafcal se ha yeelin fa ina lijasadika jidhkaadi waa daciifi oo calayka korkaada xaqan xaq buu kugu leeyahay walicaynayka inahaadana waliaynika ishaada calayka xaqan xaq bay kugu leedahay walizawjika zawjadaadii xaaskaadana calayka xaqan buu kugu leeyahay sum soom maalmo waa afdal maalma afur sum soom min kulli shahrin bir kasta alaaa ayaan saddex beri ka soom fadalika siyaamu dahri weeyaane qultu yaa rasuulla ina biquwa awood baan leeyahay cibaadadan waanu u xamaasaysnay qaala fasum sooma daawuuda calayhi salaam nabi daawuud soonkiisa sum yowma maalin soom afdal yowma maalin afur fa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray laytanii akhadtu biruqsa alla maxaa rusadii u qaadan waayey iyo taysiirkii nabiga iyo nabiga alayh salaam taladiisii baabu isticbaabi siyaami alaaata ayaam kulli shahr bil walba in laga soobo saddex beri sunno wey wa sawmu yowmi carafa maalinta carafana waa sunno aad u weyn oo ajir badan laba sanaa lagu dembi dhaafaa wa caashuuraan waan soo marray labaduba walitnayni maalinta isniinta iyo walkhamiisa khamiista ilan soonkii baa waxaa weeyaan usbuuci iyo shahri iyo sanawi intaasay noqotaan haddii usbuuci noqotana isniin iyo khamiis ka soon hadday noqoto shahrina bil walba saddex bili ka soon hadday sanawi noqotana carafa iyo caashuurayona ku dhaafin xaddaana shaymaan ibnu faruuqa qaala xaddaana cabdulwaariin ibnu saciid an yaziid irishk yaziid arishku rishku waa luqa farisiya garweyne meeshaan dhahna waynaga garweyne can yaziid irishki qaala xadaatnii mucaadatu alcadawiya mucaada binti cabdillaahi alcadawiya annaha sa'alat waxay weydiisay caaisha zawja nabi sala allah alay wasalam akaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu ahaa yasuumu kii soomay min kulli shahrin bil walba alaaa ayaan saddex beri miyuu ka soomi jiray qaalad waxay tihi nacamhaa faqultu lahaa waxaan ku yidhi min ayi ayaami shahri bisha maalmaheebuu kaana yasuumu nabiga soomi jiray qaalad waxay tihi lam yakun yubaali ooma abayeeli jirin min ayi ayaami shahri bisha maalmaheeda maalmuhu yasuumu soomi ooma abayeeli jirin oo bisha awalla waa ka soomi jiray dhexdana waa ka soomi jiray aakhirna waa ka soomi jiray ficilka nabiga calayh isalaatu wasalaam waase caddeeyey nabiga afdaliyada inay ayaamulbiidku sii fadli badan tahay xadiidkii sunankii ku sugnaa axmed bin xambal iyo sunanka nasaa abu daawud tibjaaji oo min xadiid ibnu milxaan markaa saddex beri ayaamulbiid baa la dhahaayo labiyo tobnaadka saddexiy tobnaadka afariy tobnaadka sii afdalo sii fadli badan waxaddaana cabdullah bn moxamed bin asma abudaciya xaddaana mahdiy ibnu maymuun xaddaana khaylaan bn jariir can mudarifin ibn cabdilaahi can camraan ibni xusayn radi allahu canhu an nabiyi sala allah alay wasalam qaala lahu wuxuu ku yidhi aw qaala lirajuli wahuwa yasmac nabigu nin buu la hadlaayey cimraanna waa maqlaayay yaa fulaan hebelow asumta ma soontay min surati hada shahr bishan xudunteeda ma soontay bishan xudunteeda ma soontay yani bartankeedaa loo jeedaa qaala wuxuu yidhi laa maya qaala fa idaa afdarta markaad ramadaanka afurto ramadaanla marka lagu jiraa fasum yowmayn laba maalmood soom marka inuu maalin soomay laba maalmoodoo kale ku dar hadduu marka maalin soomay idaa aftarta haddaad afurto oo hadduu harka maalintaa hore uu soomana uun ramadaan ahayn maalin waaba soonta ee fasum yooma laba maalmood kore ku dar dayb surati hada shahri waa yaamulbiidkaa loo jeedaa labiyo tobnaad saddexi tobnaad waxaa u jeeda saddexi tobnaad soomaheen saddexi tobnaad kaga bilaban soo maha saddexi tobnaad afariyo tobnaad shan iyo tobnaad saas wey ayaamulbiid baa la dhahaayo yani ayaam layaali biid wey waxbaa ka maqan meesha habeenka wey ila maalin mar walba biid ba iskeeda way iska caddeen waxaa loo jeeda waxaa weeye habeenka saddexdaas maalmood saddexiyo tobanka iyo afariyo tobanka iyo shan iyo tobanka habeenadooda dayaxu ma dhaco oo suu soo jeedo waaga ku baryayaan waaga ku baryayaan marka saas loo ayaamabiid baa layidhi marka dayib sura saasaa loola jeedaa waxadaana qaarkoodna waxay dhaheen min alistiraar baa loo jeedaa istiraar istiraar alqamar dayaxa saddexda habeena uu qarsoon yahay oo aakhirka dambea bisha aakhirkeeda ayadana waa lagu fasiray xadana yaxya bnu yaxya tamimi wqutayb bnu saciidi jamiica an xamaad qaala yaxya akhbarana xamaad bnu zayd can khaylaan can cabdillah bn macmad azammaani can abi qataadata axaari rajulun nin qaala wuxuu yidhi rajulun baa ata nabiya nabigu yimid calayh salaam nin baa nabigu yimid faqaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam kayfa tasuum qaala ninkii baa su'aalaya ninkii baa nabigu wuxuu su'aalay kayfa tasuum seed u soontaa nabi allah buu yidhi faqadiba rasuululahi baa carooday sala allah aleh wasalam seed u soontaa waxaa rabi inu dhas kayfa asuumu seen u soomaa nabi allow oo nabiga uu tawjiihiyo isagoo oo xaaladiisa iyo duruuftiisa iyo meeshuu ku habboon yahay nabiga calayh salaam baa garan oo hadigiisa khayrul hadyi u ah saasuu marka asaga eh, hidaayadiisa ku jece isaga nabiga garanaya calayh salaam ee inuu nabiga dhasee u soontaa ma falamaa raa cumaru radia allahu canhu markuu nabiga arkay cumar baa arkay qadabahu cadhada nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi cumar radiina billaahi rabba sidaa nabiga uu soo xidhi jira calayh salaam in inqiyaad iyo caqiida wanaag iyo hoggaansan iyo wax allaala wixii uu nabiga keena samcan wa daacan in lagu yahay in loo muujiyo oo baycadiisa nabiga la cusboonaysiiyo tanuu nabiga calayh salaam ku qanci jiray oo wixii markaas shubahaad iyo shukuug oo dhanba ku bixi jirtay cumar radia allahu canhu waa kan radina bilaahi baan ku raadli noqonay rabban rabbinimo wabilislaami baan raadli ku nahay diinan dhaqan ahaanna islaamkaan raalli ku nahay wabimuxamadin nabi muxamedan nebiya nebinimadiisa raalli ku nahay ninkaas su-aasha la weydiinaya nabiga calayhi salaam nin ka boodsan oo meel kale fiirinaya inuunan ahayn oo muslim yahay mustaslima su-aashii uunuu ka khaldantay wabimuxamadin nabiya nacuudu billahi ilahay baan ka magangallay min qadabi illaah cadhadiisii iyo waqadabi rasuulihi rasuulka cadhadiisa ilahay baan ka magangallay fajacala cumaru radiallahu canhu wuxuu gudagalay yuradidu hada alkalaam hadalkaas ku celceliyey xataa sakana qadabuhu ilaa carada nabiga ay ka degtay oo cadhada ay ka baxday faqaala cumaru baa wuxuu yidhi yaa rasuul rasuul allow waanta su-aashii loo baahnaa kayfa biman yasuumu dahra kullah sanadoo dhan ninka sooman ka warran nabi allow sanada nabi allow u soon daadii buu ka leexiyey qofka sanadoo dhan soomaaya ka warran qaala wuxuu yidhi laa saama waxba ma soomin walaa afdara waxbana ma afurin ninka asagaa xaddii buu gudbay xuquuqdii kaleo dhan buu ku tuntay aw qaala wuxuu yidhi lam yasum waxbana ma soomin walam yufdir mana afurin qaala wuxuu yidhi kayfa man yasuumu yowmayna wayfduru yowman ninka laba maalmoodna soomi maalina afuri ka warran qaala nabigu wuxuu yidhi wayudiiqu daalika axad qof kala miyaa jira way fiican tahay laakiin qof awood miyaa jira qaala nabigu wuxuu yidhi cumar kayfa man yasuum qofka sooma yowman maalin wayufdiru yowman maalina afura ka warran qaala nabigu wuxuu yidhi daaka soomu daawuuda calayhi salaam waa nebi daawuud soonkiisii oo acdaru siyaami wa soonka ugu fadli badan weeye qaala wuxuu yidhi kayfa man yasuumu yowman maalin qofka soomi wayuqdu yowmayn laba maalmoodna afuri ka waran qaala nabigu wuxuu yidhi wadidtu waxaan jeclaan lahaa annii anigu uwiqtu in lay karsiiyo daalika arrinkaas oo wax kaloo asbaaboo iga reebaysa xuquuq kale iyo arrimo kaleo culaysa uuna ihaynin oo ilaa nabigu waa karay calayhi salaatu wasalaam bale nabiga calayhi salaatu wasalaam wisaal iyo inuu xidhiiriyo ayuu ilaahay u sahlay oo awood baa loo siiyey markaa soo marray marka wadidtu annii uwiqtu daalikadaasi xuquuqda kale ku xeeran ayuu leeyahay haddayna idin haysanin kari karo waa ficlaan laheed uma qaala rasuul lahi sala allah alay slam ba wuxuu yidhi alaau min kulli shahrin saddex beri oo laga soomo bil walba ramadaanu iyo ramadaan oo la soomo ilaa ramadaan kale inta laga gaaro inta u dhaxaysa ramadaanu ramadaan iyo ilaa ramadaan ramadaan kale inta u dhaxaysa ajirka iyo dawaabka laguu qorayo fa hada siyaamu dahri kulli sanad oo la soomay bay lamid tahay siyaamu yowmu carafa maalinta carafoo la soomana axtasibu cala allah ilaahay waxaan agtiisa ka xisaabanaya oon rajo ka qabaa an yukafira inuu ilaahay dhaafo aw yukafara in la dhaafo asanata alatii sanadii qablow ka horraysay iyo wasanata alatii bacdow ka dambaysa labadaas sana ilaahay nagu dambi dhaafaa ka rajaynaynaa soomka la soomo maalinta sagaalaadka carafa wa siyaamu yowmi caashuuraa maalinta yowma caashuura la yidhahdo waa zaka bisha layihaha muxaram tobankeedee axtasibu cala allahi ilaahay waxaan ka xisaaban oo ajir ka raasan oon ku maartay ajir raadsani an yukafira asana sanadii inuu ku dhaafo allatii qablow ka horraysay labadaba waa soo marray xaddaana maxamed bn muhana wa maxamed bn shaab bin daar wlafd lmuana qaala xadana maxamed bn jacfar xadana shub an kayla bn jariir samica cabdulahi bn macbad azamani can abi qataadata alasari radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay wasalam suula can soomihi soonkiisa nabiga la weydiiyo se u soontaada layi qaala faqadiba rasuululahi waa carooday calayh salaam faqaala cumar baa wuxuu yii radi allahu canhu radina billahi raba wabilislaami diina wabimuxamadin rasuula wabibaycatina baycada nabi heshiiska aan kula gallayna baycatan baycay naga tahay oo sidii baan u taagannahay sidii way ballantii iyo baycadii iyo heshiiskii iyo ballantii aan kuu gallay nabi allow waxba isaba kaa bedelin marka ninkaas iyo caradaas nabigu u carooday calayhi salaatu wasalaam cumar arrimahaas qiinaha badan buu nabiga ku dejiyey qaala fa su'ila can siyaami dahri markaasaa nabiga la weydiiyey ka waran dahriga iyo sanadkooda qofkii sooman faqaala nabigu wuxuu yihi laa saama waxba ma soomin oo ajir iyo tawaab kama helaayo walaa afdara qof afurayoo wax cunayna ma oho gaajaa dishay oo umaa waxba ma soomin wama afdala ma afurin qaala fasuila waxaa la weydiiyey can sawmi yowmayn laba maalmoodoo la soomo ifdaara yowmin maalin la afuro qaala waman yudiiqu dalika oo yaa kale way fiican tahay qaala wasuila can sawmi yowmin maalin la soomo waifdaaru yowmayn laba maalmoodoo la afuro qaala layta ana allaha qawaana hadduu ilaahayna karsiin lahaa lidalika arrinkaa waa ficlan lahayd tamani khayru lah tamaniyo wey way fiican tahay qaala wasuila can sawmi yowmin maalin la soomo waifdaaru yowm maalin la afuro maalin la soom maalin afur ka warran baa la weydiiyey nabiga alai salaam qaala wuxuu yidhi daaka kaa soomu akhii walaalkay soomkiisi wey daawuuda daawuud ahaa ambiyadu waa walaalo alambiyaau awlaatu callaatin ay nabiga calayhi salaatu wasalaam dhihi jirtay walaalo weeyaanoo diinta iyo tawxiidka iyo caqiidada waa iskaga mid axkaamta iyo shareecada nabi walba iyo ummaddiisa wax kaa gaaraya wax munaasaba ayuu ilahay u jideeyey marka sawma akhii daawuud wey calayhi salaam qaala wasu'ila can sawmi yowma litnayn maalinta isniintaa soonkeeda nabiga la su'aalay qaala wuxuu yidhi daaka yowman wulidtu waa maalintii lay dhalay buu nabigu alay slam fiihi maalintaasaa lay dhalay binafsi waqti waa maalintii nabiga alay salaam uu dhintay maalintuu dhintay wey marka maalinta ayadaa damaashaad ma mudnee waxay mudan tahay soon in la soomo ilaahay loo tadarruco ilaahay la caabudo ayay mudantah in maalintaa marka la damaashaado waxaa ka ratimaysa haddee maalintaasi ayaduna in tacsiye loo fadhiisto oo geerida nabiga calayh salaam laga hadlo markaa taasna labadoo marka hadyi ma aha ha la soomo ayuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam wa khayru hadyi hadyu muxamed cillada kale ee uu ku sheegana waxaa ayadii khamiista samada la furo oo khayrka la kor yeelo wa ramadaanu yowmu bucutu waa maalintii laysoo saaray ee bixadii nabiga calayh salaatu wasalaam bixadii nabiga iyo dhalashadii nabiga calayh salaatu wasalaam marka laga hadlaayo in nabiga lasoo saaray nabi laga dhigay rasuulah oo waxy iyo diin oo ilaahay uu doortay oo nabi uu noqday oo diintii iyo wixii lagu soo dejiyey laga faa'iidaystay tanaa ka sii xoog badan dhalashada nabiga calayh salaatu wasalaam uu dhashay oo ilaahay adduunka uu keenay haddaan nabinimo loogu darin oo bixso loogu darin oo risaalo loogu darin dhalashada keligiis maxay noqon lahayd marka waxaa nabiga ilaahay ku fadilay waa bixsada waa risaalada waa nubuwada waa istifa iyo doorashada ilaahay uu doortay afartan sana markuu jiray wa yowma bucitu maalintii la isoo saaray aw unzila calaya fiihi maalintii laigu soo dejiyey waxyiga ee u qaala faqaala muxuu nabi alay slam wuxuu yidhi sawmu alaaata min kulli shahr saddex beri oo bil walba laga soomo ramadaan ilaa ramadaan soomu dahri sanad oo la soomay bay lamidta qaala wasuila waxaa la weydiiyey can soomi yowma carafa maalinta carafa oo la soomay suila can soomi yowma carafa qaala faqaala yukafiru sanata almaadiya sanadkii tagtay iyo walbaaqiya sanada soo socotaa yaa lagu dhaafaa qaala wasuila can soomi yowma caashuuraa bishaa zakaa ama muxaram tobankeeda qaala yukafiru ilahi wuxuu ku dhaafaa asanata almaadiya sanadkii tagtay wa fii hada alxadiidi min riwaayati xadiidkan riwaayada shucbe shucb bnu xajaaj ku sugan min dariiqi shucba qaala wasu'ila can soomi yowmi waxaa ku sugan wasu'ila can yowmi litnain waalkhamiis baa ku sugnay fasakatnaa waan ka istaagnay waan ka aamusnay buu leey imaam muslim can digrilkhamiis inaan sheegno riwaayadan lamaa naraahu waxaan aragnay darteed wahman inay wahmi tahay in la weydiiy la yidhaahdo wasu'ila can soomi yowmi litnain waalkhamiis deena jawaabtu ay noqoto daka yoomu wulidtu fiihi wa yooma bucidtu oo unsila calaya ay jawaabtu noqoto wahmi baa ku sugan oo yooma wulidtu iyo yooma bucidtu iyo arrintaas isniinta iskale in marka laisku cadfo yooma alinain wa yowma alkhamiis deena jawaabtuna ay sidaa noqoto wahmi baa ku sugan yowma alkhamiis sideeda iyo yowma alinain sidooda ayuuna ugu soo arooreen in la soomo oo samadaa la furi oo ajirka iyo camalka saalixa la kor yeelayo uu ilaahay wax kugu daro waa sideeda ugu soo aroortay laakiin bihadii ariiqa oo shucba riwaayadiisa ku sugan oo nabigu waxaa la weydiiyey yowm litnain iyo yowm alkhamiis baa la weydiiyo markaasuu wuxuu yidhi daaka soo yowman wulidtu uu yidhi hada wahmun sidaa darteed muslim waa iskaga aamusay oo riwaayada ma keenin waase ishaaray waxadaanaahu cubaydullahi bn mucaad qaala xadaanaa abi xadaana abu bakr bn abi shaybata xadaana shabaada ibn cabdiraxmaan xaw xadaana isxaaq bin ibrahim alxandari akhbarana nadr bn shumayr kulum can shacb bihada isnaad xadaana axmed bn saciid daaramiy qal xadana xabaan bn hilaal xadana aban caa qal xadana khaylaan bn jariirin fi hada isnaad mil xadii shucbata ayra anahu dakara fi itnayni walam yadkur khamiis ma sheegin wahmi baa ku jira qaala xadanii zuhayr bn xarb qala xadana cabdiraxmaan bn mahdiy qala xadana mahdiy bn maymuun can khaylaan can cabdilaahi bn macbad azamani can abi qataadata alansaari radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam su'ila waxaa la weydiiyey can soomi itnayn isniinta soonkeeda faqaala fiihi wulidtu maalintaasaa laydhalay wa fiihi unsila calaya maalintaasa lagu soo dejiyey maxaa marka nama siman inaan soonno inaan soonnaa nama siman ajir iyo hawaab baa ku sugan camalkana waa la kor yeelaa maalmahaas isniintiiyo khamiista ah